nin baa safar ku jiray heerkii ugu dambaysay baahi buu ku jiraa waa musaafir wa mustajaaba dacwa waa mudar uu kadeedan yahay waa mustajaaba dacwa aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayaksifu الsuuq ilaahay buu ku celcelinayaa baryadiisa mulxix weeyaan ilxaax buu wadaa yaa rabbi yaa rabbi buu ku celcelinayaa waa hariib mashkelad meel geed dabadii uguma laabnayn markaase haddana albaabkii laga ootay يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبعد ikhwatii wa axbaabii assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa casharkeennii kow iyo tobnaad ama fadhigii kow iyo tobnaad oo aynu kaga hadlaynay caalam aljin washayaadiin waalcayn wasixr markaan qiyaaso intaynu soo qaadannay iyo inta ii hadhay iyadoon loo hagar bixin weliba waxaan u malaynaya inay isla yihiin hadda waa casharkii koo iyo tobnaad waxa ii hadhay qaybtii sixirka oo dhan anwaacdiisa iyo noocyadihiisa iyo sida loogu hawlo badan baa qaybtaasoo dhan waa inoo hadhay cayntana weli waxbaa ka qabyaa waa baxr laa saaxila laha waa bad aad iyo aad u gum dheer weliba sidaasaan in badan waxaan isku dayey inaanan sii gudagelin oo aan macluumaad guudoon aan ka bixinno hadda ila socoteen casharkii ugu dambeeyey jimcihii dhowaa waxaynu ka hadalnay Eh, waxaynu u bixinay mubطilaatu taxsiin ruuxu marka uu aroortii soo kalaho isagoo adkaartiisii soo akhristay oo qalabkiisii difaaca ahaa iyo xisnigiisii soo xidhay waxyaalo burin karaa ma jiraanoo isagoo hawshaa soo yacnii soo diyaargaroobay camalkiisii sida salaaduba u burtiyo soomka iyo ay u buraan waxyaalo xisnigiisii burin karaa ma jiraan haabaynu nidhi waxaynu markaa baraarujinnay haddii arrimahaasi ay kula kulmaan adigoo saaka soo akhristay ama galabtaba akhristay ducooyinkaagii xaaladaha aynu soo tirinay hadday kula kulmaan dib inaad u akhrisato ducooyinka waxaynu uga gudubnay haddana mawaanic ataxsiin waad akhrisatay ducadii adigoo ducadii akhristay ayaa haddana mashkiladihii kugu dhacayaan aad ka akhrisatay waa maxay sababtu ducadii ilaahay tabaaraka wa tacaala ballan buu ku qaaday udcuunii astajib lakum wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ilaahay wuxuu ina yidhi ibarya waan idin ajiibayaa ilaahna sifadiisa waxaa weeyaan lan yaklifa allahu almiicaad ilaahay ballankuu qaado kama baxo adiga oo ducadii soo akhristay ayaa haddana mashaakilkii ay kula kulmayaan asbaab baa jirta markaa qofka bini'aadmigiihi haddii uu u qumi waayo aan laga aqbalayn maalan tusaale ahaanba salaad baad tukanaysaa salaaddii haddii bilaa eh, tahaaro aad ku tukato ama bilaa weyse aad ku tukato salaaddaas miyay asaxaysaa salaadaasi asixi mayso markaad ilaahay magan gelayso ee aad ducaysanaysana adducaa lahaa shuruud shuruud bay leedahay kelmado un laga yidhaahdo ma ahan markaa shardiga koowaad waxa weeyaan waa al-ikhlaas markaad ilaahay keliya aad baryadaada u gaar yeesho xataa alkufaar baa markay duca ikhlaasa ilaahay ula yimaadaan buu ilaahay badbaadiyaa markay badda ku jiraan ee doonyuhu ku kacaan dacullaaha mukhlisan lahu ddiin ilaahay keligii bay baryaan fa anjaahum allah markaasuu ilaahay badbaadiyaa falammaa najaahum ila albar idaa hum yushrikuun waa kafaarta gaalada ayaa markay ducada ikhlaas ula yimaadaan iyagu haddana gaala ilaahay keligii ay baryaan buu ilaahay markiiba soo gurmadaa marka waxaynu soo tilmaannay addacwa markaad baryaysa ilaahay an tukhlisa lilaahi waxdah inaad ducadaadaas khaalisnimo maca daalik qalbigaagu inuu mutayaqid inuu baraarugsan yahay oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii inooga warramay fa inna allaha laa yaqbalu ducaa'a min qalbin haafilin laahin casharkaasi wuu inoo soo baxay shardigaas haddii laga waayo ducadii aad soo akhrisatay ee aad masaa'ibaha ka soo akhrisatay laa tanfacuk ma ku anfacayso waxaa kaloo jira markaa shardi labaad oo qofka bini'aadmiga muslimka ahi marka uu ducaysanayo laga yacnii aan looga maarmayn inuu la yimaado marka aad ilaahay baryayso ee aad xisniga akhrisanayso maanic baa jira haddii aad la timaaddo aan ducadaada la rafcinayn waxa weeyaan haddii lagaa waayo mutaabacata sunna sunnada nebiga haddii aad khilaafto oo aad weydaarato kun duca haddaad akhrisato cindak maanac waxaa jira sabab hortaagan ducadaada in la rafciyo marka waxaa lagaa rabaa inaad sunnada nebiga aad ku mitiddo caduu calayha binawaajid sunnada nebiga waa inaad gowsdambeedka ku qabsato si uu kuu anfaco ergada aad ilaahay u diranaysa waddaliil qowluhu tabaaraka wa tacaala qul innamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada waxaa kaloo ilaahay qur'aankiisa ku yidhi fii suurati nuur فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم, أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم haddii sunnada nebiga ah khilaaftaan baa ilaahay yidhi qur'aankiisa ku yidhi waxaad xaqiiqo ah in musiiba idinku dhici doonto musiibada ugu weyne kugu dhacaysaana waxa weeye allaa yurfac ducaa'ak inaan ducadaada kor la yeelin haddaad sunnaha nebiga khilaafto waa wacad ilaahay qofka mu'minkiina inuu arrintaa ka digtoonaadaa laga rabaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim hada sharط الثaani in aad la timaaddo mutaabacata rasuul salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaalaha maanica ah oo ducadii aad akhrisatay aanay waxba ku goynaynin attawasuc fi lmaxaarim fi lxaraam in qofka bini'aadmigii uu iskaga fakahsado oo aanu u aabba yeelin macaasida qofku hadduu macsifalow noqdo oo macaasida aanu ka sarriigannin waxaa imanaysa in albaabadii ijaabada laga xidho albaabadii aqbalku wuu xidhmayaa adigoo macsiyadii aan ka joogin baan haddana ilaahay doonayaa inuu dacwadayda iyo ducadayda uu aqbalo wax la yeelaya maaha waxaa rasuulkeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa yaa ayuha annaas ina allaha طayibun laa yaqbalu ilaa ayban طayiban wa anna allaha tacaala amara almu'miniina amara almu'miniina bimaa amara bihi almursaliin ilaahay waa طayib walaa yaqbalu ilaa طayiban wax wanaagsan mooye wax kalena ilaahay ma guddoomo wax kasta oo ilaahay ambiyada uu faray mu'minkuna wuu faran yahay amar kasta oo ilaahay ambiyada uu ku amray mu'miniintana waa laga rabaa wuxuu deliilu soo qaatay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam iyadoo ambiyada ilaahay la amrayo oo la leeyahay yaa ayuha rusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixan innii bimaa tacmaluuna caliim ambiyada ilaahay wuxuu amray inay xalaal miirtaan oo waxa uurkooda gelaya ay iska hubiyaan waxa uurkooda gelaya inay iska hubiyaan oo shay tayiba ay cunaan sidoo kale ilaahay wuxuu qur'aankiisa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum waa mu'miniintana ilaahay wuxuu ku yidhi kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum mu'minkuna waxaa la amray inuu dayibaadka cuno sida ambiyadaba loo amray miftaaxa dacwada iyo baryada lagu aqbalaa waxa weeye inaad waxaad cunayso inaad iska hagaajiso aطib madcamak takun mustajaaba dacwa waxa calooshaada gelayuun iska hubi am min xalaalin am min xaraam haddii xalaal aad quudato takun mustajaaba dacwa haddii laakiin xalaal miirad lagaa waayo albaabkaas wuu xidhmayaa markuu labadaa aayadood nebigu deliil u soo qaatay uma dakara arajula yutiilu safara ashcaa aqbara yamuddu yadayhi ila asamaa yaa rabbi ya rabbi wamaطcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wahudiya biاlxaraam faannaa yustajaabu lidalik ninbaa safar ku jiray heerkii ugu dambaysay baahi buu ku jiraa waa musaafir waa mustajaaba dacwa waa mudar uu kadeedan yahay waa mustajaaba dacwa aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayaksifu الsuu ilaahay buu ku celcelinayaa baryadiisa mulxix weeyaan ilxaax buu wadaa yaa rabbi yaa rabbi buu ku celcelinayaa waa hariib mashkelad meel geed dabadii uguma laabnayn markaas haddana albaabkii laga ootay sababtana wuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam noloshiisii oo dhan baa xaaraan ku qotanta wuxuu cabbayaabaa xaaraana wuxuu cunayabaa xaaraana wuxuu xidhan yahaybaa xaaraana waalidkiina xaaraan buu ku koriyey fa annaa yustajaabu lidaalik sidee kaasoo kale ijaabo uu u sugayaa wax allaaliya wuxuu ka sarriiganayeyba ma jirin markuu ladnaa maantuu baahan yahay siduu ilaahay gacmaha hoos dhiganayaa acrif iraaha acrif illaaha fi rakhaa yacrifka fi shidda markaad ladan tahay ilaahay u soo noqo markaad kadeedan tahay buu ilaahayna kuu gurmanayaa laakiin haddaad waxaan doona aan sameeyo sidaan doonana ha ii yeela aad tidhaada dee lagaa yeeli maayo addoon baa tay adduunyada la keensaday nisheekha aad uga yaabay dadkan iyo muraadka ilaahay ka rabaan iyo sida ilaahay u caaseeyayaan gabay buu markaa ka tiriyey wuxuu yidhi naxnu nadcu lilaaha fii kulli karbin uma nansaahu cinda kashfi اlkuruubi kayfa narjuu ijaabatan liducaa'in qad sadadna طariiqaha biاdunuubi naxnu nadcuu lilaaha fii kulli karbin uma nansaahu cinda kashfi اlkuruubi kayfa narjuu ijaabata liducaa'in qad sadadnaa ariiqahaa bidunuubi qad sadadnaa dariiqahaa bidunuubi naxnu nadcu lilaah ilaahayow baynu leenahay fii kulli karbin dhib kastoo inagu timaada rabbi baanu yeedhanayna markuu ilaahay kashfilkurubi naga qaadana uma nansaahu cinda kashfi اlkuruubi mar allaaliya markuu ilaahay inaga faydo kiiba ma ahin kayfa narjuu ijaabatan liducaa'in sidee baan markaa u filanaynaa in la ina aqbalayo ducadii qad sadadnaa ariiqahaa bidunuubi innagaa albaabkeedii dunuub ku xidhnay albaabkii ducadu maraysay innagaa gacanteenna ku oodnay sidee markaa ducadii loo rafcinaya marka waxaa laga rabaa qofkan muslimka ah marka uu ka taxsiinanayo u ka difaac qaadanayo jinka iyo sixirka iyo isha waxaa laga rabaa marka hore inuu isagu dib yani sifeeyo maryaha u xidhan yahay waa malbas baa laydhaa waxa uu cunayo ma'kal baa laydhaa meesha uu seexanayo mahjac baa la yidhaahdaa noloshiisa horta waa inuu ka sifeeyaa xaaraanta marka uu xalaal miirasho warac baa la laydhaa culimmada islaamku aad bay uga taxadiri jireen shayga ku tacalluqaya naftooda inay aad iyo aad isaga ilaaliyaan marka haddii maanicaasi uu yaallo kun taxsiin haddaad akhrisato waxba kaa celin maayo waxaa kaloo ka mida waxyaalaha baryada aad ilaahay baryayso ama taxsiinka iyo gaashaanka aad xidhanayso maanaca ku noqon karaa waxa weeyaan in qofka bini'aadmigiihi ilaahay uu ku degdego oo uu yidhaahdo intaasoo jeer baan ilaahay baryayna maba naga aqbalaye dibba ilaahay u baryi mayno ilaahay waxba umaa diiban wa watacaala wa casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wa casaa an tuxibbuu shay-an wa huwa sharun lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun waxaa suurtagala tan ilaahay kuu dooray inay adiga khayr kuu leedahay oo ilaahay mashaakilaad kaloo ka waaweyn kaaga baajinaya waxaa suurtagal ah martabad aad jannada aanad ku gaadheen in mashaakilaadkan ilaahay rabo inuu kugu dalcasiiyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi duca haddaad baridaan marnaba ilaahay ma celiyo ducada saddex mid unba haddii shuruuddeedii lala yimaado wixii aad ilaahay weydiisato dhaksa laguu siiyo way dhacdaa wixii aad ilaahay weyddiisatay wax kaloo ka culus oo kugu soo socday in ilaahay kaaga celiyo waa la arkaa wixii aad ilaahay weyddiisatay inuu ilaahay aakhira kuugu kaydiyo oo darajaadka jannada uu kor kuugu yeelo waa la arkaa markaasay yidhaahdeen marnaba haddaanaan ducada ku qadaynin ma badaynayno markaasuu yidhi allahu akar ilaahay uba haddana idinka sii badin idinku haddaad ducada dayn weydaan ilaahayna aqbalka iyo ijaabada way idin badinayaan waxyaalaha adoonnimada qofka bini'aadmiga ah, ku cadna waxa weeye qofku inuu ilaahay baryo baryada ilaahay adducaa'u huwa alcibaada masalada kale ee afraad ee qofka muslimka ah ka hor joogsanaysa in ducadiisii la aqbali waayo waxa weeyaan tarkul waajibaat wixii ilaahay ku faray haddaad dayacdo wixii ilaahay ku faray haddaad dayacdo suurtagal maaha in albaabka laga furo ducadaada way badan yihiin shuruuddu laakiin kuwaasaa ugu muhiimsan waxaa haddaba aynu gelaynaa mowduuc kale oo ah muqaawamata shar alcayn dhibaatada isha sidee looga hortegi karaa alwiqaayatu khayrun min alcilaaj intaanay bahashu ku soo gaadhin sidee baa looga hor joogsan karaa oo laysooga celin karaa qur-aanka iyo sunnuhuba way tilmaameen qodobka ugu muhiimsane waxa weeyaan ee isha la iskaga difaacaa waxa weeye inaad sir yeelato inaad sir yeelato oo maxaasintaada acdaadaada aad ka qarsato ilaahay qur-aankiisa kariimkaa wuxuu ku yidhi fii suurati yuusuf isagoo inooga warramaya nebiyullaahi yacquub oo la dardaarmaya wiilkiisii yuusuf wuxuu yidhi qaala yaa bunaya qaala yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan ina ashayطaana lilinsaani caduwun mubiin aabbe manaamkaa aad aragtay walaalihii kula dhashay ha uga warramin waa walaalahood waa abnaa'i yacquub ayaa wuxuu leeyahy walaalaha ha uga warramin riyadaas way ku xasdi doonaan dhib baa kaa soo gaadhi doonta qarso nicmadaa ilaahay kuugu bishaareeyey xadiid mucaawiya mucaad binu jabal iyo cali binu abi aalib iyo ibnu cabbaas iyo abaa hurayra saxaab badani ay warinayaanoo horena aynuu soo qaadannay waxaa nebigeennu odhanaya calayhi salaatu wasalaam istaciinuu calaa qadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan fa inna kulli dii nicmatin maxsuud in badan baynu xadiidkaa ku celcelin istaciinuu calaa qadaa'i xawaa'ijikum bilkitmaan danta aad leedihiin iyo muraadadiinna asturta inta idiin hirgelayaan sabab fa inna kulli dii nicmatin maxsuud nicmo kasta oo ilaahay qofka siiyo cid unbaa haddana ku diran wax allaali waxay ka faa'idaysaa ma jirto shay kasta oo ilaahay mawhubo u bixiyo cid unbaa ka maxruuqda cid unbaa yu'anaysa wax allaali waxay ka faa'iidayaanna ma jiro nicmadaa ilaahay iyo dadkunbay kala hor joogaan mar allaaliya marka shilin kuu kordho nin bay dhibaysaa wax allaaliya wuxuu ka faa'iidayna garan marka sadar kuu kordhona cid bay dhibaysaa wuxuu ka faa'iidaya garan marka ilmo yari kuu dhashana cid bay dhibaysaa waxna ka faa'iidi maayo isagiina gubay adigiina wax ku yeeli maayo haddii aad adigu ilaahay ku xidhan marka waxaa muhiim ah muhiim ah muhiim ah in qofka muslimkii arrimihiisa uu asturto oo mawaahibtiisa uu asturto haddaba <clears throat> su-aal baa markaa la isweydiin karaa sidee la isu waafajinayaa marka ilaahay ay leeyahay wa ammaa binicmati rabbika faxadi wa ammaa binicmati rabbika faxaddi iyo markuu rasuulku leeyahay salawaatuullahi wasalaamu calayh ina allaha yuxibu an yaraa ahara nicmatihi calaa cabdih labada aayaddaa iyo xadiidkaa iyo aayaddaa iyo xadiidkaa hore siday noqonaysaa ma diidayaan baaraka allaahu fiina wa fiikum iskamana hor imanayaan marka lagu leeyahay wa ammaa binicmati rabbika faxadid xadidka waxaa ka mid ah qofka muslimkiihi inuu ilaahay u shukri noqo oo nicmadaa ilaahay aanu ka abaalka darin marka lagu leeyahay nicmada ilaahay ha kaa muuqatana waxay soo gelaysaa min baab inna allaaha jamiilun yuxibbu اljamaal ninbaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid ibnu mascuud uu warinayo ninbaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nebigaa yidhi xadiid ah laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbihi midqaalu daratin min kibrin jannada ma geli doono qadar yar yar yar oo kibrihi ninka qalbigiisa uu ku jiro markuu nebigu sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala rajulun nin meesha fadhiyey baa yidhi inna arajula yuxibu an yakuuna hawbuhu xasanan wa nacluhu xasanan nin baa jira inuu dhar nadiifa ah, xidho iska jecel kabihiisana mar walba inuu baalashaysto buu jecel yahay taasi miyay kibir noqonaysaa nebigii allow markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu aljamaala alkibru batru alxaqi wahamdi annaas kibirku waxa weeye batri alxaq xaqii oo aad aragto diiddo waqamti khamdi innaas iyo dadko aad xaqirto hebel baa halla maaha kaas aad tidhaahdo ood qof walba tidhaa kaasi wax matare weeye kaasi inangumeed weeye kaasi sidaa weeye oo bini'aadmiga ka ugu situn adigu aad isu haysato haada huwa kibr kaasaa kibir laydhaa laakiin dhar nadiifood xidhato iyo kaba nadiifood xidhato laguu diidi maayo nicmada ilaahay markaad ka sheekaynaysana shardi bay leedahay waa inaanad uga jeedin tafaakhur marka lagu leeyahy wa amaa binicmati rabbika faxadid waa inaanad khalqiga ugu faan uga jeedin haddii laakiin aad isleedahay dadka ku waana geliyo ha ku cibro qaataan oo caynkaa aad uga jeedo oo aanay tafaakhurkaa ahayn ta rabo weeye waana sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixoo nabigeena ka sugnaaday ibnu maajah baa warinaya in shayga aad sheeganayso aanay faankaa ahayn nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadam walaa fakhra wa ana awalu man tashtaqu alard tanshaqu alard waxaan ahay walada aadam sayidkoodaan ah faanna igama ah wa ana awalu man tanshaqu alard canhu yowma alqiyaama walaa fakhr waxaan ahay axadka ugu horeeya ee qabriga laga soo saaro maalinta qiyaame faanaygama ah wa ana awalu shaaficin waxaan ahay ergada ugu horeysa ilaahay ka ergayn doonta maalinta qiyaama wa awalu mushafacin axadka ugu horreeya ee argada laga aqbali doona baan ahay walaa fakhra faanaygama ah wa liwaa'u alxamdi biyadii yowma alqiyaama calanka guushuna gacantayduu soo geli doona maalinta qiyaamaha walaa fakhra fahna igama marka shayga aad doonayso inaad ka waranto waa inaanay kaa ahayn inaad dadka ugu faanto oo keliya laakiin hadday kaa tahay uun inaad makhluuqaadka nicmada ilaahay aad u muujiso wax dhibaatiyo kuma jiraan waayahay intaa markaynu ka baxno waxaa muhiim ah qofkan muslimkiihi waxyaaluhu isku difaacaya maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inuu qofka muslimkii ilaashado weysadiisa qofka muslimkii inuu ilaashado mar walba weysadiisa waa qadiyad aad iyo aad muhiim u ah culimmada islaamkuna waxay odhan jireen alwuduu'u silaaxu lmu'min alwuduu'u silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka mar walba dagaal buu ku jiraa inna ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa jaanis buu kula eeganayaa marka wuxuu ilaahay kaaga difaacayaa waa weysada weysadaa intaan baabkan ku jiray wax badan baa iga soo maray wax badan baa iga soo maray ta iigu muhiimsanayd waxaa ka mid ahayd maalin maalmaha ka mida anigoo qof qur'aan ku aqriyaya ayaa qofkii dhacay waxbaa igala dhex hadlay qofkii markaa wixii carabkiisu ku hadlayaa waa jin camiil ah oo sixir isticmaalayay qur-aankii baan ku waday ku waday ku waday waa sheeko dheer aad u dheer bay ahayd wuxuu ii socday wada hadalka siddeed maalmood baan jinkaa wada hadlayna oon salaadunuga kacayay iyo inta jiifka hadalku noo socday adu aakhirkii markii dambe jinkii wuu islaamay siduu nagu yidhi markuu islaamay ayaa wuxuu noo tilmaamayay meelihii sixirku yaallay iyo waxaynkaas dabeedna wakhti casara intaan tukaday baan suuliga galay waan soo noqday qur-aankii baan ku bilaabay markaasuu yidhi waryaah markaasaan ku yidhi haa markaasuu yidhi orad soo weysayso markaasaan ku yidhi ka soco waan weyse qabaae markaasuu wallaan aduu weyse qabine orad soo weysayso markaasaa waan xasuustay inaanu weyse qabin waan kacay waan soo weysiistay waan soo noqday waxaan ku idhi maxaad ku garatay inaana weyse qabin wuxuu iigu yidhi wallaahi haddii aan sidaydii hore ahaan lahaa caniidkii haddaan ahaan lahaan muslimin waan ku dhaawici kari lahaa sababtoo ah difaacaagaa jilicsanaa difaacaaga ayaa jilicsanaa marka waxbaan kuu geysan kari lahaa qisada labaadee iga soo martay way badan yihiin qisooyinka weysadu qisada labaadee iga soo martay waxay ahayd nin baa la ii keenay ehlu salaad ah nimanba ishayeen waxbay u wakaakibeen mudday markaa la daba joogay ninkaa dabeedna meel miyiga ayuu ka carraabay tuulaa reerkoo miyiga ah buu aadaayay salaaddii maqrib markuu tukaday ayuu meel kaadi u fadhiistay markii uu kaajay buu sara kacay dabadeedna markuu kaadid iska bi'iyey ayuu dhulka ku dhacay ninkii oo kooma ku jira ayaa la ii keenay yuro way ahayd marka qur-aankii baan ku aqriyey balaayaa ka daldalanta war ninkan sideed ku hesheen ninkan muddaan daba taagnayn jaanisna aan kala ahayn maalintaas habeenkaasaan weyse qabla'aan ku helay bartaasay marka wax kaga dhufteen ninkii ilaahay waa ka kiciyey waan weydiiyey waxaan ku idhi sidee lagu helay sidii ay ii sheegeen oo wakhtigaa bacdaalmaqribka ah intuu kaadi u fadhiisto bilaabayso ayaana hellay bay yidhaahdeen xaaladdaasaa markaa lagu helay dad badan oo noocaasa qisada iigu yaabka badnayd waxay ahayd qoftii samaynaysay baa ka warramaysa gabadh baa waxay rabtaa inay ninkeeda isjeclaysiiso dabadeedna islaam bay la xidhiidhaa marba waxbay ka soo qabsataa ay leedahay ninkan isku jeclaysiinaya hadduu tiraba saddex jeer bay ku noqotay islaantii midba midkuu ka cuslaabay u soo qabataa ninkii waa lagu kari waayey wixii way qaban waayeen markii afraad ay u tagtay naagtii baa ka sheekaynaysa ayay tidhaaad bal ninkaagan iiga warran dhaqankiisa siduu ku yahay cibaadada marka waxay tii horta salaadi ninkan kama tagto dahaarana habeenkii haddii uu aanu kulanno habeenkii xataa maydhi la'aan ma seexdo ilaa uu horta ka maydho mooyaane ma seexdo hadduu baxayana weyse qabla'aan kuma baxo marka waxay tidhi kun haddaad u tagto waxaan wax qaro ah ma qabadsiin karayana ha ku daalina iska daabayta ninkaas hadduu tahaaradiisa ilaashanayo cid kastood u geyso waxay u soo qabtaan ma qabanayso marka sixiroolayaasha inooga aqoon badan dadkeenna ahlu tawxiidkaa manfacada weysadu leedahay alwuduu silaaxu lmu'min marka qofka muslimkihii inuu aada isugu ilaaliyo weysada waa shay muhiima muhiima jiddan weysada in laysku ilaaliyo waa qodob aada u muhiima qodobka labaad ee qofka muslimkii isku ilaaliya waxa weeyaan asadaqa qofka mu'minkii hadduu mutasadiq yahuu sadaqadaysto wax allaaliya wax aafa a sixir iyo jin iyo il midna ma karaa waa mujarab mujarab aad iyo aad baan u tajribayna masaladaa sadaqadu aad iyo aad iyo aad bay qofka u difaacdaa sida ay ku difaacdaana waxa weeye qofka muslimkaa ama qofka bini-aadmiga ah masaa'ibtu waxay uga timaadaa min kasabi yadih qofku wixii uu shaqaystay bay ku timaadaa masaa'ibtu wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum dhibi hadday ku gaadho waxaad adigu geysatay unbay ku timi dahara alfasaadu fi اlbari wاlbaxri bima kasabat aydi اnnaas wixii aad kasbatay cadhadii ka dhalatay baa ciqaabtan keenaysa wasadaqa tudfiu qadab araxmaan asadaqa tudfiu qadab araxmaan mar allaaliya markaa aad sadaqada la baxdo waxaa demayaa wixii lagula maaganaabaa ilaahay kaa badbaadinaya sadaqadaas waa shay aad iyo aad u muhiim ah nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam xadiid baa wuxuu leeyahay waladii نفس muxammadin biyadih maa min khadshin maa min khadsi cuudin walaa ikhtilaaji cirqin walaa casrati qadamin ilaa bidanbin wamaa yacfu allaha canhu akar ma dhacda baa nebigu yidhi in qori ku xagto ama xidid shaqada joojiyo ama aad turunturooto wixii ku gaadhaa waa wax dembiyahoo adigu aad geysato lagaa goynayo ku darsoo weliba wamaa yacfu allaahu canhu akar waxyaalaha ilaahay uu cafinayay aan lagugu qaadin dunuubteeda baa intaa lagaa gooyo weliba ka badan waxaa muhiima marka qofka muslimka ahi inuu badbaado hadduu rabo wiqaayata shar iyo cilaaja shar labadaba way gashaa sadaqadu in balaayo kugu soo socoto ilaahay kaaga baajiyo iyo mid ku haysata inuu ilaahay kaaga kashfiyo labadaba way dhacdaa waxaa dhacday sida taariikhda iyo turaadka carabta ku taalla islaam baa wiil bay lahayd safar buu galay safar dheer buu galay wuu ka raagay deedna maalin maalmaha ka mid a ayaa iyadoo waslad yaroo kibisa haysato saliid yar ay marsatay oo ay rabto inay afka geliso ayaa miskiinise soo hortaagay miskiinkii intaanay wasladdii afka gelinin bay siisay iyana habeenkii gaajadii ayay ku seexatay maalintaa inankeedii saacaddaa ay sadaqada bixisay meel cidla abuu marayay siduu isagu ka warrami doono libaax bay isweerarayaan libaaxii baa ka xoog batay dabadeedna libaaxii oo isla aad qabatid ayaa waxaa ilaahay u soo diray ruux fara saaran oo dhar cadcad xidhan dabadeedna wuxuu kaga riday libaaxi inankii oo bad qaba markuu ku dhuftay libaaxii ayaa wuxuu ninkaasi ku hadlay alluqmatu billuqma alluqmatu billuqma eraygaasuu yidhi wuu maqlayay markaa inanku laakiin meeluu u saara buu garan waaya alluqmatu billuqma markii uu hooyadii u yimi ayuu qisadii uga warramay markaasay tidhi hooyo xilli bay ku beegnayd saacaddii ay sadaqada bixisay ayay ku beegnayd markaast wallaahi luqmaddaa uu kuu sheegayaa taan afkayga ka celiya baahay carabtun waxay mahmah u leedahay alluqmatu tadfacu niqma alluqmatu tadfacu niqma hal wasladahoo aad yani bixiso ayaa niqmo iyo balaayo weyn ilaahay kaaga badbaadiya dadka qaarkood waxay u haystaanuun qofka sadaqada bixi la leeyahay qofka ee lacag badan oo yacnii siyaadaha ah haysta in uu looga baahan yahay sadaqada ma aha taas ee qof waliba itaalkiisa tog waliba itaalkiisuu rogmadaa soo maaha allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduruu ilaa quluubikum wa waxaa laga yaabaa wasladaas adiga maanta inay wax weyn agtaaday ku tahay laakiin ninka milyaneerkahee toban kun bixiya ama labaatan kun bixiya aan xoolihiisaba istabaynin iyo wasladii uu haysta ninka bixiya acmaashoodu intay isu leegta isma gaadhayaan waa muruqii laba suule soomaalidu ka sheekayn jirta muruqa laba suul ninba si ku aha sheekadii mahmaada soomaaliyeed ninbaa soo martiyey nimay qaraabo yihiin ninkaasina waxba ma haysto ninkaa la soo martiyey habeenkaa waxaa dabka u saaran cadka muruqa laba suul la yidhaahdo muruqa laba suul dhallinyaradu garan maysa waxa weeyaan geela maaragtay cagtiisa weyn halkuu ku istaago hilib yar baa meesha qolofta gudaha ugu jira qoloftaasaa laga dhilaa cad yar baa halkaa ku jira oo wada tahar ah taasaa maraq yar lagala baxa ninkii martida ahaa ayuu maraqii yaraa iyo cadkii laba suulbuu u geeyey wax kalena isagu ma haysto ninkana marti buu ahaa oo u gaajoonay intii baa cunay dabadeedna markii uu guryihii tegey ayuu ninkii u geed dhigtay u gogol dhigtay uu yidhi ninkii hebel baan soo martiyayoo anigoo aan geed dabada aanay ugu laabnayn oo naftu ay hayso markaasuu muruq laba suuli siiye ninkii ha laysoo geed fadhiisiiyo ninkii baa loo yeedhay waxaa la waryaaha ilaa marti aynu qadinna iskumaynaan lahayn ninkan maxaad muruqa labasuulu siisa markaasaa wuxuu ku maahmaahay muraqa labasuul ninba si ku ahaa anigana maalintaa wixii keliyaed haystay oo aan u qadiyey buu ahaa isna markaasuu iga eed sheeganayaa dee ninkii kalea la yidhi xaaladooda uh, maxaad uh, yani nin kuusoo ashkatay mar horta xaaladiisa eegta kii ashkatada bixiyeybaa marka waxa weeye sadaqad waxaan ka wadaa ninba sibay ku tahay oo ninbay muruqa laba suulu tahay oon wax kalaba haysanin marka waxaa laga rabaa qofka muslimkii wuxuu heli karo xataa anugu waxaan aqaanaa rag markay arrimuhu ku adkaadaan ama dayn lagu yeesho intay dayn kala raadiyaan bay sadaqa bixiyaan been idiin ah, intay dayn raadsadaan way sadaqa ula baxaan markaasaa ilaahay markiiba wamaa anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifu markiiba ilaahay markaasuu daynta ka kala daadiyaa waxaa kaloo dhacday nin sheekhabaa wuxuu wacdiyey dad buu wacdiyey deedna gabadh baa waxay bixisay faraati weyn oo qaali ayay sadaqa ula baxday waxay tii sheekh wax kale aanuma haysto anigu kaatunkaas oo garaamaad badan ka yacni ka kooban ayaan haystaa kaasaan anigu dar ilaahay ula baxay markii uu sheekhii qaaday dahablaha u geeyey faskaya waa la kala saaraa dahabka si loo miisaamo faskii markii laga saaray gudaheedii waxaa loogu tegey warqad oo qoran faraatigii warqad sixirah dabeedna waa la aqriyay alaasimtiiyo wixii sheekhi markaa uu gubay sixirkii maalin dambuu sheekhii markaa khudbad akhriyey wuxuu ka warramayaa xaaladdii uu la kulmay gabadhiina way dhegaysanaysaa khudbadda gabadhii baa markaa sheekha u timi waxay tidhi sheekhow ilaah baan ku dhaartay maalintii aan kaatunkaa ku siiyey baa horta faraj iigu horraysay toban sannadood toban sanadood aniga iyo zawjkaygu sariir kumaanaan wada seexan bay tahy cashara sanawaad waana maalintii la ii soo hadiyeeyey kaatunkaa laga bilaabo sixra tafriiq buu ahaa markii ay kaatunkii sadaqa ula baxday baa ilaahayna farajkii uu keenay waxa kaloo dhacday qiso la yaab leh ninbaa wuxuu ahaa qani ah, lacag badan buu haystay cuntay diyaarsadeen isagii xaaskiisii cuntadii oo meesha taalla ayaa albaabkii la garaacay gabadhii baa tidhi anaa u tegaye way furtay waxay aragtay qof miskiin aho taagan wuxuu yidhi waan gaajoonaya waxaan cunaysii ninkiiba ku noqotay waxay tidhi nin miskiin ah aynu hor taagan wuxuu cunuu rabaa markaasuu naga eeriye markaas way warwareegaane wawabaa dhamayn karayno aan wax ka siino may maya waxba siin mayne inaga kaxeen ninkii sidii baa lagu qadiyey ayaama kabacdi wakhtigii u isbedelay ninkii qaniga ahaa faqiir buu noqday gabadhiisiina way kala tegeen gabadhii nin kalaa guursaday ninkii kale oo guursaday iyadoo la joogta ayaa albaabka la soo garaacay wakhti cunto ah way baxdo mar maxaad ahaydo sadaqaan rabaa waxaan cunaan u baahanahay waaba ninkii qabi jiray iyada ninkii waagaa sadaqada ha bixin ku yidhi ee iyada qabi jiray weeyaa ninka sadaqadaysanaya dawarsanaya intay raashin fiican u soo qaadayba ninkii baa u timi wa tii war nin baa ina baraya waxma siiyaa si hay u qaad wixii uu cuni karayaba ay u geyseen iyadoo ooyeysay soo noqotay iyadoo ooyeysa ayay soo noqotay markaasuu ninkeedii ku yidhi maxaa ku helay sadaqaynu la baxnay ilaahay horti baynu la baxnay wax lala ooyaba ma innagaa samaynay markaasay tidhi waxaan aad iyo aad uga ooyayaa ninka aan sadaqada siinayey waa ninkii qabi jiray markaasuu yidhi ani miyaad ii garanaysaa maya ninkii maalintii aad u diidday qadaanay <laughs> ninkii maalintii aad qadiseen ayaan ahay maxaa jira marka xadiidkii rasuulkaad fahmaysaa rasuulka wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam maalin kastooo cadceedi soo dhalato laba malag baa ilaahay soo diraa mid wuxuu yidhaahdaa allaahumma acطi munfiqan khalafa ka kalena wuxuu yidhaahdaa allaahumma acطi mumsikan talafa soo xadiidkaasi kuma muuqdo labadaa malag way duceeyaan maalin walba mid wuxuu ku duceeyaa ilaahayow ninkii wax bixiya bedel khayr qaba u soo bedel ka kalena wuxuu yidhaahdaa ilaahayow ninka bakhaylkee wax cishado wuxuu bixin karo ilaahu wax ka baabi'iya u keen siday isu weydaartay soo marka adduunyadu hadhkaa wareegaya hadhka labadiisa gelin baa la markaa sadaqadu tudficu qadab araxmaan qofkana way difaacdaa soomaaliduna sadaqa ereyga ugu fiican bay ku tarjamaan soomaalidu marka la idhaha sadaqo af soomaali waxaa la idhaha dhowrto macnaa qofka way dhowraysaa daafac albala waa dhowrta weeye sadaqadu waana waxay tajribeeyeen inay qofka bini'aadmiga sadaqada la baxa ay ilaalinayso ubadkay u ilaalinaysaa aakhiradaysay u ilaalinaysaa xataa waxay ka ilaalisaa siduu rasuulkeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam geerida xun khaatima xumo inta badan kuma dhinta ninka sakhiga ahi ninka gacanta furan lihi khaatimo xumo yaalaa kuma dhinto had iyo jeer qofka muminka ah, ilaahay wuu ilaaliya muminka sadaqada badan leh ilaahay wuu ilaaliya tabaaraka wa tacaala ilaahayna wuxuu ku ballan qaaday qofka mu'minka ah ama muslimiintu kii diida inuu wax la baxo horta ilaahay waxba ugama baahna waa haniyun can اlmakhluuqaat laakiin wuxuu ilaahay rabaa qofkan inuu dallacsiiyo wallaahu alghaniy marka ilaahay wuxuu ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi haa antum haaulaa'i tudcawna litunfiquu fii sabiili اllaah faminkum man yabkhal faminkum man yabkhalu يبخل yabkhal يبخل yabkhalu can nafsihi wallaahu alghaniyu wa antum alfuqaraa wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuunuu amhaalakum laba masalo buu ilaahay ku bedel qaataa qofka kaga bedel qaataa sida qur-aankeennu ilaah inoogu sheegay qofka jihaadka ka baaqda ilaahay wuu ka bedel qaataa qofka jihaadka ka baaqdae jihaadka xaq iyo baatilka ka maaga ilaahay waa ka bedel qaataa qofka sadaqada ka maagana ilaahay waa ka bedel qaataa walow araaduu alkhuruuja la acadduu lahu cuddatan walaakin kariha allaahum bicaahahum fahabbatahum waqiila qcuduu maca alqaacidiin rabbi baa iska nacay qofkaasi inuu jihaadka ka qayb galo oo darajada mujaahidiinta uu qaato ilaahayna markaa wuu iska reebay iga daa buu yidhi kaas yuu jihaadka geline qofka sadaqada maacanacana ilahay wuxuu dhan iga daa kaas sadaqadiisu ay soo gelin xuduudda ilaahay eh wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuunu amhaalakum ilaahay wuu ka badal qaataa qofka sadaqada diida marka waxaynu u baahanay oon arintan ugu tiigaalaya in badan oo badan oo badan waan tajribeeyey sadaqadaas jinkaa lagu dabiibaa qofkay daaraan oo sixirkaa lagu dabiibaa oo amraadda maadiga ah baa lagu dabiibaa xanuunnada caadiga ah baa lagu dabiibaa aan jin iyo sixir iyo iltoona ahayn nebigeennuna waynugula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam xadiid xasan ah oo bayhaqi warinayo abaa hurayrana uu nebigeenna ka warinaya calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya nebigeennu daawu mardaakum bisadaqa daawuu mardaakum bisadaqa bukaankiinna ku dawaysta sadaqada asadaqa ilaahay qofka uu ku daweeyaa qofka muslimkii hadduu sadaqada ku dadaalo u baahan maayo dhakhtar biqadri niyatih u baahan maayo dhakhtar marka waxaynu u baahannahay oo iga dardaarana ilaahay innagaa u baahan wallaahu huwa alghaniy wa naxnu alfuqaraa ilaahay sida loola baayac mushtarana aan baranno ilaahay sida loola baayac mushtareeyo aan baranno qofkii wax bixiya ayuu ilaahay wax soo geliyaa anfiq tunfaq calayk bixi waa lagu siinayaa haddaad bixiso gacantii wax bixisaa ilaahay soo geliyaa gacantii wax bixisa ayaa ilaahay soo geliyaa waxa lagu soo gelaynayaana adduun lagugu beddeloo keliya maahane baahidaadoo dhan baa ilaahay ku kafaynayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa hal su'aal ah oo ku saabsan casharkeennan su-aashaasi waxay tahay wakhtigan imika aynu joogno iyo zabankan aynu joogno hadalhayntii sixirka iyo isha iyo jinka iyo aad bay u badatay dhibtii isha iyo sixirkuna aad bay u bateen qurumihii hore si aanay ugu badnayn maxaa sababay sheekhow ee soo badiyey mashaakilaadkan ruuxiga ah hadday cil tahay hadday jin tahay hadday sixir tahay eh, hadday maxaanku dhahdaa amraadan kale ee eh, maxaanku dha nafsiga ad tahay maxaa soo kordhiyey ee ay maxaanku dhahdaa u soo goosteen silsiladaha su-aashaas haddii aynu isnidhaahno si dhaba uga jawaaba way caddahay asbaabta keenaysa in duullimaadkii ibliiska iyo shaydaankiiyo ishu ay inaga guulaystaan asbaab badan oo u caawisay baa jira waxaana ugu horeeya dadkii waxaa qaatay adduunyo adduunyada dadku way ka shaqaysan jireen inaga horreeyey laakiin labada daaroodba way shaqaysan jireen ee dadku waxay u ciireen dhankii kafadda dhinaca adduunyada ayay u badiyeen inta ay hadal hayaan xaalad adduunyo ayaa ka badan intay hadal hayaan dhismahooda aakhiro nuraqicu dunyaana bitamsiiqi diinina falaa diinunaa yabqaa walaa maa nuraqicu ibraahim binu adham ayaa la weydiiye o laydhi waa sidee xaaladdu markaasaa wuxuu yidhi adduunyadii ayaynu isbeer u raadinaynaa meeshii adduunyada ay kharaabtaba isbeer baadh inaynu ku kabnaan u raadinaynaa isbeer baadhkiina waxaynu uga soo goynaynaa aakhiradeennii wakhtigii aynu aakhirada u shaqaysan lahay waxaan gelinaynaa dhammaantii adduunyadii maalkii aynu aakhira gelin waxaan gelinaynaa adduunyadii raaxada adduunyada uun nuraqicu dunyaana waxaan kabkabaynaa adduunyadeennii halkeen ka kabaynaa bitamsiiqi diinina diinteennii baynu ka soo goynaynaa kulba dhaawacaynaa falaa diinunaa yabqaa diinteennii way baaba'day innagaa gacanteennu ka burburinay walaa maa nuraqicu tanaynu kabnayna wax joogayaba maaho ilaahay baa ugu talagalay inaanay joogin marka dad adduunyay dadku u bateen dad adduunyo ayay dadku u bateen waxaanay galeen khafla dikrigii ilaahay baa laga qafloomay ilaahayna wuxuu ku ballan qaaday haddii dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay laga dheeraado inuu qofka bini'aadmiga shaydaan la xidhiidhi doono ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaanan fa huwa lahu qariin shuf hada alaaya qofku hadduu dikriga ilaahay ka fogaado waxaa dhacaysa in shaytaan uu lagu sidko oo shaytaan la rafiiqo haddii shaytaan qofka la rafiiqana dee meeshuu doonaabuu u hogaaminayaa wuxuu nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa maalu اladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuru rabbah maalu اlxayi wاlmayit qofka dikriga ilaahay laasima iyo qofka dikriga ilaahay ka dheeraada waxay isu waxay u kala dhigan yihiin qof dhinta iyo qof nool qof dhinta iyo qof nool ayay u kala dhigmaan marka adigoo shaqaysanaya oo adduunyadaadii u shaqaysanaya ayaan carabkaagu istaagayn haddaad dikriyayso qiso waxaa jirta la yaab axmed binu xambal bay ku dhacday axmed binu xambal waa wada garanaysaano sheekh jaliila buu ahaa ma habeen habeennada ka mida ayuu meel magaalo ah oo aan laga garanayn buu soo martiyey cidna kama yaqaan magaalada dabadeedna wuxuu yidhi masaajidkiibuu u soo hoyday waa nin caalima dabadeed masaajidkiibuu damcay inuu iska seexdo markii albaabadii lasoo xidhxidhay ayaa ninkii shaqaalaha wuxuu yidhi odayow lama seexdo halkana ka kac war adeerni waayeelaan magaaladana cidna kama aqaano halkanaan iska wardiyayahay amaba seexanay haddaan doono eh iska kayda aan iska ictikaaf may may lama ogolayd ka baxo adigoo xaaladii sheekhay intuu luqunta qabtu ka saaray halkaa ka soo hor jeedaa ka furan duka yacni meherad yar oo lagu lagu dubo roodhida ninka sidaa loo jiijiyadaya intuu arkay ninkii meheradda lahaa war anaa meel ku seexinaya inakeen uu kaxeeyey halkiibuu seexiyey waa ikraamay cuntana waa siiyey ninkii wuxuu doonay inuu roodhidiisii iska samaysto intaa uu roodhida samaynayay oo dhan istikfaar buu waday astaqfir ullah alcaiim aladii laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum waatuubu ileyh astaqfir ullah gacantiina way shaqaynaysaa uu ku tababaray carabkiina uu ku tababaray sheekhi uu la yaabay ninkan istikfaartiisa markaasuu ku yidhi warhaadhe waan ku arkayaae maxaad midha ka haysaa istikfaartan amaraat alistikfaar ii sheeg midhahaad ka heshay istikfaarta ii sheeg wuxuu idhi sheekhow haddaad ii weydiiso markaa bin xambal uma garanaya ninkani wuxuu idhi weligay intaan istikfaartaa bilaabay xaajo aan ilaahay weydiisto iga raagta maba hal masale ilaahay weydiisto weli aanan arag inta kaleo dhan ilaahay waa iga aqbalay maxay tahay masaladaadaan waxaan mar walba ilaahay bari jiray ilaahu axmed binu xambalitus ilaahu axmed binu xambalitus ayaan ilaahay bari jiray markaasuu yidhi wallaahi axmed bin xambal baanahay ahay masaajidkaana sabab kale lahigama soo jiidine ducadaadaasay soo jiidatay istikfaartaada aad ilaahay aad baryaysay axmed bin xambal ilaahw itus markaa qofka muslimka waxaan ka wadaa isaga oo gacanta ka shaqaynaya oo gacanta ka hawlan ayuu haddana carabka dikriga ilaahay uu ka wadi karaa waxa kaloo dhacaysa marka asbaabta keenaysa in mashaakilaadkii uu bato nebigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam dadku berigii hore waxba isu huri jireen waxba isu hanaayadayn jireen qofka bini'aadmigaa wixii ilaahay uu siiyana waa loo hambaliyayn jiray waa loo baarigi jiray laakiin markii dambe ee adduunyadu ay badatay xasadkaa batay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa malfaqru akhshaa calaykum walaakin akhshaa calaykum addunya fatatanاafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa halakathum sidaydaba buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idinkama baqanayo faqri inaad ku balowdaan laakiin waxaan ka baqanayaa inta ilaahay maal idin siiyo inaad tartantaan oo isu hanaayadin weydaan oo dabadeedna aa halaagsantaan siday dadkii hore ee u bartamayay ay u halaagsameen oo waxaa imanaya dadku marka ay tartan aan aanbilahanaayada ay galaan inay iswada yu'daan oo iswada xaasidaan oo iswada ileeyaan marka dadka ugu badan ee xusaadda ah wakhtigan xaaliga ahi waa dadka lacagta leh way isla qaadleeyaan ninba ninka kaluu rabaa inuu suuqa ka saaro waxay ka fekeraanun maalin walba hebel siday ugu falisi lahaayeen war ilaa arsaaqdaada cuni maayo wixii ilaahay u qoru isna cunaya adna wixii ilaahay kuu qoru cunaya isu hanaayadayd laga heli maayo aqniyada ayaa maanta ugu hawl badan oo tartanka ugu badan ee adduunyadu ka dhex socdaa oo aqniyadii hore waxaa muslimiintu kaga caban jireen dahaba ahluduhuuri bilujuur intay nebiga u yimaadaan bay odhan jireen nebi allow kuwii hantida lahaa way naga dheereeyeen waan soonnaa way soomayaan waan salaadna way salaadayaan wixii camalo waynala qabanayaan watasadaqu famaa najid maa natasadaq iyagu sadaqay la baxayaan annagu waxaan sadaqadaysanno ma haysanno kuwa hantida labaa safka hore buuxin jiray maantana hebel hadduu safka hore soo galo waxaa la odhanaya ma mafaqiir buu noqday hemaan waxay yidhahdaan carabtu hebel waa safal awalka haddaad maqasho waa safal awalka waa faqiir bay ka dhigan tahay wuu kacay ninkii hebel markuu kaco ayuu safka hore soo buuxinayaa haddii laakiin uu qani yahay safkaa hore ku arki mayse safka labaad ku arki mayse masaajidkeenna haddii imminka la eego inta lacagta leh inta soo gashaa way yar tahay waxay ku maqan yihiin adduun sidii waxay u eg yihiin markaa kuwii ilaahay yidhi kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaqnaa inuu kaaftoomay oo aanu ilaahayba u baahnaananbaad mooddaa ninka lacagta leh oo maxaan ka rabaa haddaan xanuunsadana waxaan tegayaa jarmalkaan tegayaayo isbitaallada ugu fiicfiicanaya yaallaane cuntona waan haystaa waxaan cabbana waan haystaa sidii islaantii la yidhi eh, hooye maa tukati tidhi hooye de maanta ka horba ilaahay salaad nooma baahinin dad lacag labay ahaan jireen deedna way faqriday markaasaa ninla wacdiyo yidhi hooye maxaad u tukan weyde hooye sanadkan ka horba ma annagaa salaadba u baahannay bay ti salaadda la tukadaba waxay u haystaan uun dadka fuqaradiihi inay salaadda tukadaan marka mashkiladdu waxa weeyaan halkay ka imanayso waa dadkii ladnaa ayaan ilaahay intooda badan ku xidhnayn waxaan ku soo khatimayaa xadiid abaa hurayra uu warinayo inkastoo xadiidka awooddiisa aanay badnayn laakiin jawiga maanta aynu taagannahay buu aad iyo aad u sawiraya xadiidkaa waxaa warinaya tirmidi baa warinaya fii sunanihi buu ku warinayaa wuxuu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa kaana umaraa'ukum khiyaarakum wa akhniyaa'ukum sumaxaa'akum wa amrukum shuuraa baynakum fadahru اlardi khayrun lakum min baطiniha waidaa kaana umaraa'ukum shiraarakum wa akhniyaa'ukum bukhalaa'akum wa amrukum ilaa nisaa'ikum fabaطnu اlardi khayrun lakum min dahriha haddii dadka madaxda idiin ihi ay noqdaan kuwa sharcalooska ah sharkuun u taagan oo ugu shar badan hadday noqdaan kuwiina madaxdii hadday kina ugu akhyaarsan yihiin kuwa ilaahay hantida u dhiibayna kuwa ugu deeqsisan ay noqdaan talada idinla soo gudbootaana aad ka wada shuuraysataan oo ka wada tashataan goortaa iyadaa ah iscilkaanbihi maysaan adduunyada joogitaankeedoo inaad arlada sii joogtaan baa idinka khayr badan inaad dhimataan hadday arrintu isbaddesho oo madaxdiinnu ay noqdaan kuwa sharka iyo macaasida ugu horeeya aqniyadiinnuna ay noqdaan wada dhagax tuujis aan waxba ka soo go'ayn arrinkiinnuna aanu gu'i karayn inaad guriga kula noqotaan iyo dumarka bal islaantii baan horta arrintaa kula noqonayaa wax waliba ay noqoto oo go'aan dumar la'aanba aan la gaadhi karayn goortaana noloshu inaad sii noolaataan waxaa idinka fiicnaan lahayd sababtoo ah weligiin ciilkaanba ka bixi maysaan inta madaxdu idinku xun ee aqniyaduna idinku xunto ay bukhale idin yihiin weligiin ma cilbaxaysaan waa labada lagu cilbaxo soo marka dadkii aqniyada ahaa waa dad adduunyaad dadkii kalena iyagii bay ku dayanayaan annaasu calaa diini muluukihim dadkuna had iyo jeer waxay ku daydaan dadka madaxda iyo dadka aqniyada ah ayay ku daydaan marka waxaa aad iyo aad maanta u soo batay xidhiidhkii ilaahi ee addoonka ka dhexeeyey baa yaraaday xidhiidhkii aakhirada loo shaqaysan lahaa baa yaraaday sidaa darteed baa qalbigii wuxuu noqday qalbi faariq ah oo cid waliba ay iska soo geli karto shayطaan iyo il iyo jin iyo wax waliba ay soo geli karaan cashirkeenna maantu gebagabayga ahaayo waxaan jeclahay ishii weli ma dhammaanin bishanna jimcahana u dambeeya waxaa keliya inoo hadhay raj bay dhammaatay shabcaan marka waxaan jeclahay insha allahu tacaala baabka ii hadhay waa sixirkii saan qiyaasayana ilaa koob iyo toban cashar ka yaraan maayo haddii ilaahay nafta inagu simo bacda ramadaan ayaynu duruusta kale aynu qaadan doonaa doonnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان حتى نساق لروضة وجنان